alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sala allahu wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi wslm wabacd qaala alimaamu malik raximah اllah alqadaءu fi man asaaba shayئa min albahaa'im maada yajibu calaa man atlafa shayئa min alxayawaanaat qaala yaxyaa qaala yaxyaa samictu malikan yaquul almru cindana fi man asaaba shaya min albahaa'im ana cala aladii asaabahaa qadra maa naqasa min hamaaniha idaa tacaddaa shaksu calaa bahiimati insaanin maa fajaraxahaa aw aklafa lahaa cudwan fainahu yajibu cala aljaani maa naqasa min qiimati lbahiimati alatii ictadaa calayha faida kaanat qiimatuhaa maala tusaawi qabla alcaybi wa qabla aljinaayati mi'atan uma saarat bacda aljinaayati tusaawi tisciin faina cala aljaani an yadfaca lisaaxibi daabati cashara عشرة قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عنه وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل هذه مسألة أخرى بالنسبة للمسألة الأولى هذا هو المشهور عند الفقهاء أن الإنسان إذا أساء أو اعتدى على بهيمة فإنه يدفع ما نقص من قيمتها لكن هنا نقل الطحاوي رحمه الله أن عمر بن الخطاب قضى في عين الدابة بربع قيمتها بمحضر من الصحابة من غير خلاف منهم قال ولأن مثله لا يكون رأيا وإنما هو توقيف naqla haakada can cumar anahu aftaa waxakama fii shaksin aklafa cayna daabatin ana calayhi rubca alqiimati qaala bimaxbari min asaxaaba hada maadaama anahu sabata can cumar fahuwa wlaa bilaqdi min qowli fuqahaa walfuqahaa yaquuluun calayhi maa naqasaa wahiya cawraa ayib idaa saala jamalun haa'ij calaa rajul fakhaafahu calaa nafsihi an yaqtulahu faqatalahu aw caqalahu yani qataca cuquubah yuqaalu lahu aqim bayinatan calaa ana hada aljamala ictadaa calayka wakaada an yutlifak fain aqaama bayinatan falaa shaya calayk wain lam yuqim bayinatan بينة فإن عليه أن يدفع قيمة الجمل لأنه ما عنده بينة هذا مجرد دعوة يقول هو صال علي فقتلته من أجل صولته والله أقم على ذلك بينة وإذا ما وجدتها بينة فإن عليك قيمة هذا الجمل مسألة يقول هنا هنا أن بعيرا يا شيخ عبد الله افترس رجلا فقتله بعير افترس رجلا فقتله فجاء رجل فقتل البعير فأبطل شريح دية الرجل وضمن الرجل قيمة البعير ما معنى هذا جمل صار على رجل فقتله ثم جاء شخص آخر يريد أن ينقذ هذا المسكين فقتل الجمل فاشتكي إلى شريح القاضي فقال دية رجل هدر المقتول طيب والجمل من قتله عليه ضمان الجمل هذه فيها غرابة aywa alcajmaau duba faidaa araada aljamal hada an yaqtul faqatalahu laa shaya fi lakin ida taqalaba calayhi waqatalahu faina alcajmaaa duba ayb limaada dumina arajul aladii qatala hada alba'ira liiqaadi hada arajul leysa min xaqi an yaqtul hada ljur alqadaءu fi ma yucطى alcummaal almaqsuud bilcummaal haؤulaaءi aladiina yaktasibuuna bicamali aydiihim alqasaar aladi yakwi hiyaab aladi yaqsilu hiyaab idaa wadacat cindahum hiyaab faxasala alfasaad fiiha kayfa yuqdaa fiiha qaala yaxyaa samictu maalikan yaquulu fi man dafaca ila algasaali thawban yasbuguhu alyawm algasaaluun yaquumuuna bicamaliyati algasli faqad laakin fi lqadiim kaanuu yaqsiluun wayudiifuuna ilayhi sidqan fadafaca ilaa gasaalin hawban liyaqsilahu uma yasbiqahu faqaala saaxibu thawb lam aamurka bihada sidqi anta afsadta calaya thawb maa amartuka bihada allawni min asibaaq wa qaala alghasaan bal anta amartanii bidalik ma alxukm saara fiihi nisaac qaal ina alghasaala musadaqun fii dalika yusadaq yuqaal lahu ixlif cala anahu amaraka bihadihi sidaaqa faidaa xalafa bari'a waalkhayaatu mithlu dalik rajulu ishtaraa qumaashan min asuuq fawadaca cinda khayaat faqaala khid lii qamiisan fakhaatahu bantaluunan qaala khud hada qaala maa amartuka bi hada kayfa yucmar yuqaal ixlif calaa anahu amaraka bian takhiita lahu bantaluunan qaala wasaa'iqu milu dalika rajulu akada shay-an min almacaadin fawada cinda saa'ib faqaala isnac lii qidran min hada fasanaca lahu ibriiqan qaala anta amartanii bisanaacati libriiq qulna amartuka yuxalla qaala waalkhayaatu mihlu dalika waasaa'iqu mihlu dalika wayaxlifuuna calaa dalika ila an ya'tuu biamrin laa yustacmaluuna fii milihi laakiin hada saa'iq maala laysa min ikhtisaasihi aladii yashtadilu linnaasi sinaacatu alabaariiq fasanaca ibriiqan qolna hada laysa min ikhtisaasi faidan laa yusadaq huna lianna hada khaarijun can ikhtisaasihi qaala ilaa an ya'tuu biamrin laa yustacmaluuna fii milihi falaa yajuuzu qowluhum fii dalik laa yusaddaquuna fii hada walyaxlif saaxibu thawbi yaxlif saaxibu thawbi yaqul hada ictada calaa qumaashi wa ana ma amartuhu bian yasnaca bandaluunan wa huwa laysa min mihnatihi sinaacatu lbandaluuna fayaxlif saaxibu thawb wayastaxiqu qiimata thawbihi fay raddahaa wa abaa an yaxlifa xullifa sabaaqu faidaa qaala maa axlif radadtu alyamiina cala sabaaq yaxlifu sabaaq ayb hadihi alqaacida mabniyat cala alxadiid albayinatu cala almuddaci walyamiin cala لكن هذه القاعدة التي فهمت من الحديث أحيانا قد يختلف الناس fii jacli zaydin min annaasi muddaciyan aw muddacan calayh faidan alqaacida mawjuuda wamuqarara wamutafaqun calayha lakin jaclu zayd muddaciyan aw muddacan calayhi qad yaxsulu fiihi nizac wahuna bacdu nnaasi yaquul la almuddaca calayhi hunaa saaxibu fawq muddaca calayhi saaxibu fawq kayf yaquulu lkhayaad khidtu lahu hada athawba walii ujratun calayhi wama acطaani faidan yumkin bihada taqdiir an yataxawala saaxibu thawb ila muddacan calayh baynama fi suurati اlأulى kana algasaalu huwa almuddaca calayh yaquulu saaxibu thawb qultu lahu isnac lii hada wama sanaca wa afsada calaya thawb fafi suurati اlأulى kana almuddaca calayhi man huwa alcaamil lakin yumkin an tuxawala hadihi fayujcal saaxibu fawbi huwa lmuddaca caleyh lakin axyaanan yundar ilaa طabiicati almucaamala yani axyaanan qad yaxsul jaclu zaydin min annaasi muddaciyan aw muddacan caleyh bishayin min atakalluf lakin laa nandur ila takaluf الصورة الظاهرة في هذه أن يكون الغسال هو المدعى عليه قال وسمعت مالكا يقول في السباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به يخطئ به طيب فيدفعه فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه inahu laa gurma cala aladiina bisahu haaulaai alghasaaluun axyaana yuudac cindahum aqmisha iyaa fayaati shaksun fayaquul ana astaqdim hada qabla ma taqsid yuciiduhu laka cindama turiidu an taqsira fayaakuduhu wayalbasuhu hada aladii labisa hada athawba aladii laysa lahu laa gurma cala aladii labisahu lannahu yajib qad laa yaclamu لا يعلم أن هذا الثوب ليس لهذا الغسال قد لا يعلم يقول ويغرم الغسال لصاحب الثوب لأنه جعل ثوبه يستخدمه شخص آخر بدون إذن صاحب الثوب فإذا الغسال هو الذي تصرف في ملك غيره فيدفع إلى صاحب الثوب ما يناسب هذا الاستعمال استعمال هذا الشخص لهذا الثوب ويغرم الغسال لصاحب الثوب وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له يعني هذا الذي يستعمل إذا استعمل هذا الثوب بناء على أن هذا wayagramu alghasaalu lisaaxibi athawb wadalika idaa labisa athawba aladii dufica ilayhi calaa gayri macrifatin biannahu laysa lahu yacni hada aladii istacmala laa damana calayhi liannahu calaa gayri macrifatin biana hada thawba laysa lisabaa laa yacrifu dalik yajhalu dalik laakin in labisahu wahuwa yaclamu ana hada athawba aladii yalbasuhu laysa lilghasaal bal lilaaakhariin hunaa tacadda fahuwa daamin qaala fain labisahu wa huwa yacrifu anahu laysa thawbahu laysa thawba alghasaan yaclamu dalika yaqiinan fahuwa daaminu lah yadfacu damaan ayib alqadaau fi alxamaalati walxiwali alxamaalatu addamaan waalxamiid addaamin waalxawaalatu taxawulu man lahu calayka xaqun ilaa gariimin laka calayhi daynu alxawaala macruufa rajulun lahu calayka xaqun wa anta laka xaqun calaa haalih wacindamaa yuqaalibuka bixaqihi tuxawiluhu ila haalih ثالث الذي تستحق عليه مثل ما يستحق هذا عليه هذا اسمه الحوالة طيب والحول التحول يقال حال فلان من كذا إلى كذا حولا يعني تحولا ومنه قوله تعالى لا يبغون عنها عن الجنة حولا يعني تحولا منه qaala yaxyaa samictu maalikan yaquulu almru cindana fi rajuli yuxiilu arajula cala arajul idan alwal muxaal wthaani muxaalun calayh waladii yuxiil muxiil idan cindanaa muxiil wahuwa aladii calayhi alxaq wa muxaal wahuwa aladii lahu lxaq wa muxaalun calayhi wahuwa athalith aladii lahu xaqun aakhar lahu xaqun aakhar alamru cindana fi rajuli yuxiilu rajula cala rajuli bidaynin lahu calayhi anahu in aflasa aladii uxiila calayh xawaltahu calaa shaksin aakhar fawajadahu muflisan maa cindahu shay anahu in aflasa aladii uxiila calayhi aw maa lamaa uxiila calayhi maa falam yadac wafaa'an falaysa lilmuxtaali cala aladii axaalahu shay hada almuxtaal taxawala xaquhu min dimmati almuxiil ila dimmati almuxaali calayhi faidan idaa habata iflaasu almuxaali calayhi aw wafaatuhu wacadamu wujuudi maalin lahu faina alxaqa laa yarjicu min dimmati almuxaali calayhi ila dimmati almuxiili maratan qad intaha alamr qaala falaysa lilmukhtaali cala aladii axaalahu shay intaha wa anahu laa yarju calaa saaxibi alawal laa yarjibu laa yarjibu calaa saaxibihi alawal aladii huwa almuqiim qaala maaliku wahada alamru aladii la اkhtilaafa fiihi cindana hada laa اkhtilaafa fiihi cindana ayb famaa arajul hadihi xawaala faama arajulu yataxamalu lahu rajulu bidaynin lahu calaa rajul aakhar uma yahlik almutaxamil aw yuflis faina aladii tuxammila lahu yarjicu calaa qariimihi alawal alaan hadihi damaan aw taxamul aw kafaala yaquulu anta laka xaqun calaa fulaan yaqul nacam yaqul ana ataxamalu fulaan ana ataxamalu utruk almutaxamil haada idaa maata aw aflasa yarjic saaxibu alxaqi calaa man calayhi alxaqu fi lawal waintaha dowru almutaxamil liannahu tabaraca wamaa wajada shaya yusadadu bihi bayt qaala maalik faama arajulu yataxamalu lahu arajulu bidaynin lahu calaa rajulin aakhar uma yahliku lmutaxamilu aw yuflis faina aladii tuxumila lahu wahuwa saaxibu lxaqi yarjicu calaa qariinihi طaalamaa ana hada mutaxamil miskiin ma cindahu shay ana arjic cala aladii kaana calayhi alxaqu fi lwl ayb alqadaau fi man ibtaa'a hawban wa bihi cayb rajul ibtaa'a hawban ishtaraa hawban wa fiihi cayb yanqusu qiimatah uma xadasa caybun aakhar cinda almushtari nafsihi kayfa yuxkam qaala yaxyaa wa samictu maalikan yaquul ida ibtaaca arajulu hawban wa bihi caybun min xaraqin alxaraq cindana xaraq wa xarqu alxaraq almaqsuudu bihi an yatahalhala thawbu min shiddati almikwa damaa yakwi eh, qad yaxsul fasaad fi thawb yatahalhal masalan tatahalhal cuyuuquhu wa tataharraa hada ismuhu xaraq laakiin alxarqu wa huwa alixraaqu binnaari bitaskiini raa faidan cindanaa xaraqun wa xarqun ida ibta'a arajulu hawban wa bihi caybun min xaraqin aw gayrihi qad calimahu lbaa'ic istamala gishan kaana yaclamu ana hada hawb aladii yabiicuhu lirajuli fiihi hada alcayb qad calimahu lbaa'ic fashuhida calayhi bidalika shahida shuhuud calaa ana hada alsawba kaana maciiban wa kaana yaclamu albaa'icu hada alcayn aw aqara bi huwa nafsu aqar qaala hada kaana fii cayn faxdaa aladii ibtaacahu fiihi xadathan yani hada almushtari axdaa fiihi aydan caydan aakhar min taqdiicin yanqusu min hamani sawb uma calima almubtaacu bilcayb bacdamaa afsadahu huwa aydan calima bilcayb ma alxukmu qaala raddun cala albaa'ici wa qowluhu raddun masdarun bimacna ismi lmafcuul yani marduudun cala albaa'ic hada fawr marduudun cala albaa'ici wa kullu shayin kaana fiihi caybun uma taxaddatha aw tajadada fiihi caybun aakhar cinda almushtari fahada mitlu hada qaala walaysa cala ladii ibtaacahu gurmun fii taqdiicihi iyaahu maa calayhi gurm hada almushtari kaana qaaca sawb wahada taqdiic afsada sawba wanaqasa qiimatahu qaala hada laa shay ayb qaala maalikun wain ibtaaca rajulu sawban wa bihi cayb min xaraqin aw cawaarin waalcawaaru bifatxi alcayni alfasaad fazacma aladii baacahu anahu lam yaclam bidalik qul ana ma kuntu aclam ana fiihi hada alcayb waqad qaطca hawba aladi ibtaacahu aw sabaqahu almushtari qaطca hawba wafasalahu aw sabaqahu falmubtaacu bilkhiyar almubtaac almushtari aladi axdatha fi hawbi hada taqdic aw hada sabqi bilkhiyar ayb kayfa alkhiyar qaala in shaaca an yuudaca canhu qadru maa naqasa alxaraqu aw ilcawaaru min thamani thawbi wa yumsika thawba facala yaqul ana amsiku thawba lakin alcaybu aladi kana fiihi qad naqasa shayئa ma min qiimatihi acطuunii qiimata hada athawb binnaqsi faida akhada qiima wain shaaa an yagrama ma naqasa taqdiicu aw sibqu min samani الthawbi wayaruddahu facala wahuwa fii dalika bilqiyaam waaxyaanan yaquul hada thawb laa uriidu wاlcayb aladii ana axdahtu fiihi ajburhu biاlarshi waaruddu lahu dalik ayb fain kaana lmubtaacu alaan nataxadaث can الnaqs lakin hada الshay aladi camila fiihi اlmushtari fi الthawbi qad zaada min qaala fain kaana almubtaacu qad sabaqa thawba sibqan cindanaa sabquun wa sibqun asabqu huwa lmasdar wasibqu hiya almaadda alatii tusbaqu biha khiyaar qaal falmubtaacu bilkhiyaar in shaaa an yuda canhu qadru maa naqasa alcaybu min hamani fain kaana almubtaacu qad sabaqa thawba sibqan yaziidu fii hamanihi كان الثوب فيه العيب يساوي عشرة فلما سبقه المشتري صار له خمسة عشر قال فالمبتاع بالخيار إن شان يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب فله ذلك قال أعطوني النقص وأنا آخذ ثوبي وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل وإن أراد أن يكون الثوب مشتركا بين الأول وبينه ما دام أنه زاد فيه شيئا زاد قيمته فله ذلك وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار قلنا نفترض أن قيمته تساوي عشرة فإن كان ثمنه عشرة دراهم وثمن ما زاد فيه سبغ خمسة دراهم كان شريكين في الثوب كان شريكين likuli waaxidin minhuma بقدر حصته kam xisatu alwal kam xisatu alaaatu uluaan الصوت كان في الأول قيمته عشرة بالسباقة صار خمسة عشر إذا مشتركان بالثلثين والثلث الأول كم له؟ ثلثان والمشتري ثلث فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب مفهوم؟ ها؟ والله أعلم صلى الله عليه وسلم